بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس والأربعون عن أسمر ابن مضرس أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وعلى آله وسلم qaala nabigu wuxuu yidhi man saبqa qofkii ku hormara إilىa maa shay lam yasbiq ilayhi muslim oo qof muslima uusan ugu horreynin fahuwa lahu asaas kale shay qof muslima uusan kaga horreynin qofkii ku hormara oo mubaax ah asaas kale rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyay laakiin xadiisku waa daciif yadkulu fii hada alxadiidi xadiiskan waxaa soo hoosgelaa asabqu ilaa jamiici lmubaaxaat qofka inuu ku hormaro mubaaxaadka oo dhan waxyaabaha mubaaxa ah dhammaantood allatii laysat milkan liaxadin mubaaxaadkaas oo qofna uusan iska lahayn qolada fii hada alxadiidi yadkulu fi hada alxadiid xadiiskan waxaa soo hoosgela sabqu ilaa jamiici almubaaxaat mubaaxaadka oo dhan in lagu hormaro allatii laysat milkan liaxadin oo qofna uusan iska lahayn waxaas oo dhan xadiiska waa soo hosgelayaan walaa biikhtisaasi axadin qofna aan ku gaar ahayn fayadkhulu fiihi xadiiska waxaa soo hoosgelaa asabqu ilaa ixyaa'i alardi almawaat in lagu hormaro dhulka dhintay noolayntiisa faman sabaqa ilayhaa ardadaas mayitada ah qofkii ku hormara oo nooleeya biistikhraaji maa-in oo muxuu ku nooleeyey inuu biyo ka soo saaray oo uu ceel ka qoday ow ijraa'ihi calayhaa ama biyo inuu soo marsiiyey webigii ayuu ka soo leexiyey jadwal keli ayuu ka soo leexiyey arladii ayuu soo marsiiyey aw bibinaa'in ama dhisma ayuu ka sameeyey malikahaa uu mulkina arladaas saa iska leh walaa yamlikuhaa biduuni alixyaa laakiin isagoo noolaynin yeelan maayo wuxuu ku yeelan karaa inuu nooleeyo laakiin low aqtacahu alimaamu laakiin imaamka hadduu u gooyo oo u yidhaahdo dhulka laga bilaabo meeshaas ilaa meeshaas adaa iska leh ow naa'ibuhu ama imaamka naa'ibkiisa hadduu siiyo aw taxajara mawaatan min duuni ixyaa'ihi ama dhul ayuu asagu ootay asagoo noolaynin wuu iska ootay ceelna kama samayn dhismana kama samayn biyana sooma marsiin fa huwa axaqu asaa ku xaqnimo badan walaa yamliku laakiin iskama leh laakiin dad kale asaa kaga xaqnimo badan fain wujida mutashawifun lilixyaa haddii la helo nin u hanqaltaaga inuu dhulkaas nooleeyo qiila lahu waxaa lagu leeyahay ninkii ootay oo aan noolayn ima an tucamiraha inaad camirto wa ima an tarfaca yaddaka canhaa iyo inaad gacantaada ka dulqaado labadaas mid soo galaa leeyahay wayadkulu fii daalika waxaa soo hoosgelaa sabqu ilaa saydi lbari qofka hadduu ku hormaro ugaarsiga ugaarta dhulka waalbaxri iyo ugaarta badda wa ila almacaadin gayri daahira iyo macaadinta aan muuqan oo u baahan in dhulka laga soo saaro wa gayri iljaariya iyo macaadinta aan socon oo macaadin socota miyaa jirta haa batroolka ka mid ah wa sabqi ilaa akhdi xatabin iyo qofka hadduu ku hormaro xaabada soo qaadashadeeda qof kula dhegi kala ma laha hadduu ku hormaro asagu oo uu xaabadii soo qaato asagaa markaas yeelana laakiin inta uusan soo qaadanin oo xaabadii dhulka iska taallo dadka dhan ay ka dhexayda aw xashiishin ama cawska hadduu ku hormaro xashiishkuna waa calafka ama cawska xoolaha la siiyo ow mambuudin ama wax la tuuray raqbatan canhu oo qofkii iska tuurayna uu iska nacay kii ku hormaraa wa sabqu ila ljuluusi fi lmasaajid iyo ku hormaritaan lagu hormaro masaajidda fariisigeeda ninkii kusoo hormara aa safka hore leh walmadaaris iyo iskuullada iyo waalaswaaq suuqyada wax lagu kala gadanaa dadka waratada ah meesha ay wax ku gataan mid gooni uleh ma jiro kii kusoo hormara maalinkaas isagaa ku xaq leh iyo warubut oo ah jamcu rabiiq rubudna waa meelaha daabooyinka ama fardaha lagu xidhan jiray waagii hore ilan gaadiidka la isticmaalo fardahaas iyo baqlahaasay ahaayeen meelo lagu xirto ayaa jiri jirtay qofkii kusoo hormaraa ku xidhanaa waxay ka dhigan tahay meelaha hadda baabuurta la dhiibto oo dadku baakinka ay dhahaan in lam yatawaqaf dalika arrinkaas hadduusan ku xirnayn calaa naadirin nin maamula jucila lahu tartiibu watacyiin oo kala tartiibinta ama kala horumarinta iyo tacyiininta asaga loo daayay nin naadirho noocaas hadduusan jirin ninkii ku soo hormara ayaa u xaq leh laakiin hadduu naadir jiro naadirku waa ninka maamulaha ah naadirkaas hadduu jiro oo wax kala tartiibiya dadkana meelaha u kala qorsheeya tacyiinkuna waa inuu qofba meel uu siiyo nin noocaas hadduu jiro qof walba meeshu u qorseeyey iyo suu wax u tartiibiya waa in la raaco fa yurjacu fiihi waxaa loola laabanaa ilaa nasi alwaaqifiin waalmuusiin dadkii dardaarmay meeshaas haddii ay ahayd meel laga dardaarmay oo nin uu yidhaahday dadkii ka dhexeyda ama masaakiinay ka dhexeyda ama dad caamay ka dhexeyda hadduu yidhaahdo ninka naadirka ah wax kala maamula hadduu waqfayna sidoo kale ninkaas naadirka ah ayaa maamula laakiin wuxuu wax ku maamulaahi waa naskii waqafka iyo naskii wasaayada ama dardaaranka faman sabaqa ilaa shayin min almubaaxaat qofkii usoo hormara shay waxyaabahaas mubaaxa ah oo aan la kala lahayn allatii laa maalika laha oo qofle uusan jirin fa huwa axaqu biha saa ku xaqnimo badan wاlmilku fiiha maqsuuru calى alqadri اlma'kuud laakiin milkigu wuxuu ku kooban yahay wuxuu ku eg yahay inta qofku markaas uu qaatay inta uu ootay oo uu xirtay ayaa milkigiisu ku egyahay wa kadalika man sabaqa ila alacmaali fi ljucaalaat sidoo kale qofkii ku hormara acmaasha jucaalaadka waa jamcu juclin juclina wuxuu yahay qof baa wax ka maqan yihiin markaasuu wuxuu yidhaahday qofkii alaabtaas ii keena intaasoo lacaguu leeyahay qofkii alaabtaas ii keena boqol dollar uu leeyahay alaabtaas kama qofkii ii keena laba boqolaan siina dadka sababta uu sidaas u leeyahayna wuxuu rabaa alaabtii in la raadiyo oo alaab uusan ka maarmin oo qaali ah dadkii haddii ay raadiyaan ninkii soo hela oo ku hormara ayaa iskale lacagtaas qof kaloo ku qabsan karaa ma jirto allatii yaquulu fiiha saaxibuhaa acmaashaas la qabanaa oo ninka diraa dadka u dira uu leeyahay man camila lii hada alcamal qofkii shaqadaas ii qabta falahu kada intaasuu leeyahay fa huwa lmustaxiqu litaqdiimi waljucli qofkii marka ku hormaray oo camalkaas ku hormaray oo alaabtii soo raadiyey oo soo helay dadka kalena kaga hormaray asagaa u xaqlay in la hormariyo lacagtii jucligana la siiyo wakadalika waxaa la mida ah, man sabaqa ila iltiqaati luqata qofkii ku hormara luqatada soo qaadideeda luqataduna waa baadida alaab baadi ah oo meel taal ayaa dad wada socda ay arkeen waa lagu tartamay nin baa ku hormaray ninkii ku hormaray luqatadaas isagay waajib ku tahay inuu hal sano naadiyo halkaasanu gudahooda ninkii iska lahaa haddii la helo waa inuu farta ka saaro haddii la waayana waa inuu isagu qaato maalin maalmaha ka mid a ah toban sano kadib ninkii laha hadduu yimaado oo alaabtii uu tilmaanto waa inuu siiyo farta ka saaro haddii laakiin la waayo alaabtaas isagaa isaga intifaaca ila iltiqaadi luqata wallaqiid laqiidna waa cunug hooyadiis ay jidka isaga soo tuurtay haddii lagu tartamo oo dhowr qofood ay kusoo tartamaan qofkii qaata oo ku hormara isagaa u xaq leh iyo waqayriha wixii soo raca fakulluhu daakhilun fi hada alxadiid dhammaantood xadiidkan waa soo hosgelayaan alxadiidu asaadis walarbacuun xadiiska afartan iyo lixaad can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu اllah salى اllahu alayhi wala alihi wasalam nabigu wuxuu yihi alxiqu lfaraa'ida biahliha faraa-isha dadka xaqa u leh fartaha laga saaro alxiqu lfaraa'ida faraa-isha biahliha dadkii xaqa u lahaa fartaha laga saaro gacantaa loo geliyo famaa baqiya dadka ahlulfaradka ah wuxoodii marka la siiyo haddii ay wax soo haraan fa huwa waxaa soo haray liwlaa rajulin dakar wlaa bimacnaa aqrab qofkan mayidka ah ninka ugu dhow ayaa iska leh haddaba rajul marka la yidhaahdo si aan loo tawahumin cunuga yarka ah inuusan soogelayn buu nabigu wuxuu hi dakar marka rajul qasab maahane qofkan mayidka ah labka ugu dhow ama ha weynaado ama ha yaraado hal san hadduu jiro xitaa isaga askada xadiiskan marka wuxuu sheegaa qof haddii uu dhinto oo uu tariko ka tago hantiyu ka tegay wixii laga bixin lahaa ama wasiye ha ahaato ama duuyiintiisa ha ahaato waa laga bixiyey marka la qaybinaa oo dadkii warasada ahaa loo qaybina dadka ahlulfaradka ah ayaa lagu hormaraa marka hore dadka ahlulfaradka ahna waa dadkii naska qur-aanka waxay leeyihiin ilaahay uu sheegay qofkaas sudus uu leeyahay qofkaas thuluth uu leeyahay kaas nis uu leeyahay kaasi huluthaan buu leeyahay qof kasta oo qur-aanku uu sheegay inuu wax leeyahay hadduu soo hoosgalo wixiisa waa in la siiyo haddii markaas kadib ay wax soo haraanna dadka casabada ah oo ah dadkii aan farad loo magacaabin ayaa xoolahan iskale laakiin ayagoo dhan maahana siday u kala horeeyaan waa in loo kala hormariyo siday u kala dhow yihiin oo meydkay ugu kala dhow yihiin ayaa loo kala hormarina muttafaqun calayh alxadiid asaabic alarbacuun can abi umaama albahili radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu rasuul allah sala allahu alayhi wala alih wasalam yaquul isagoo dhahaa ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqa allah qof kasta oo xaq leh xaqiisa waa siiyey qof kasta oo meydka xoolihiisa wax ku leh wixii uu ku laha ilaahay baa u tilmaamay waa loo sheegay falaa wasiyata liwaarith xoolahaas qof wax ka dhexlaa in loo dardaarmo lama ogola rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey watirmidi wabnu maaja haadaani alxadiiaani labadan xadiid ishtamalaa waxay wataan calaa julli axkaami almawaariid axkaamta dhaxalka agarkooda labadan xadiis bay ku dhex jiraan waa axkaami alwasaaya iyo axkaamta dardaaranka fa ina allaha tacaala fasala axkaama almawaariid allah axkaamta dhaxalka waa kala dhigdhigay fii suurati nisa tafsiilan taaman kala dhigdhigid taam ah oo dhammaystiran oo waadixan cad wa acdaa kulla dii xaqin xaqa xaqahu mid kastoo xaq lena xaqiisa ilaahay waa siiyey wa amara sala allahu calayh wacala ali wasalam nabiguna wuxuu amray an tulxaqa alfaraa'idu biahlihaa faraaisha dadka iska leh in la siiyo fa yuqadamuuna cala alcasabaat dadka ahlulfaradka ah kuwa casabada ah waa laga hormarinaa oo yaa la hormarinaa ahlulfaradka famaa baqiya wixii soo hara bacda ahli lfardi fa huwa liwlaa rajulin dakar maydka labka ugu dhow ayaa iska leh casab ahaanu ku qaadanaa wahum kuwaasi waxay yihiin alcasabatu min alfuruuc addukuur waa casabada oo furuucda dukuurta ah furuucda labka ah furuucdaani yay farac u yihiin meydka faraciisa meydka wixii ka farcamay labna way noqon karaan dhadigna way noqon karaan wixii marka meydka ka farcamay oo labka ah yaa soo hoosgela wiilashii meydku uu dhalay casabaday ku jiraan wiilashii ay sii dhaleen casabaday ku jiraan wahaakada wal usuula dukuur iyo usuusha dukuurta ah usuushuna waa meydka kuwii dhalay addukuur mar haddii la yidhaahdo waxaa loola jeedaa meydka aabbihiis awowgiis iyo awowgii kale wahaa kada wa in calaa usuusha dukuurta ah iyaguna waxay ku jiraan casabada inkastoo marmar usuusha dukuurtu ahlu farad ay noqdaan ayagu wa furuuc alusuul wa furuuci alusuul iyo usuusha furuucdooda addukuur ee dukuurta ah usuusha waxaan soo sheegnay inay yihiin meydka aabbihiis iyo awowgiis haddaba meydka aabbihiis faraca uu ka tegay oo labka a ah, maxaa loola jeedaa meydka aabbihiis waxa uu ka tegey oo faraca oo labka waxaa loola jeedaa meydkan walaalihii la dhashay wiilashii la dhashay iyo wiilashii ay sii dhaleen haddaba waxaa soo hoosgelaa alikhwa iyo ikhwadaas wixii ay sii dhaleen sidoo kalena adeerkuna soo hoosgelaa marka labaa soo hoosgelee aabe faraciisa haddii la yidhaahdo waxaa soo hoosgelaa meydka walaalihii wiilashii la dhashay awow faraciisa haddii la yidhaahdana waxaa loola jeedaa adeeradii iyo wiilashii adeeradu ay sii dhaleen haddaba meeshaan wa furuuci lusuul addukuur waxaa iskula jira ikhwadii iyo ikhwada wiilasha ay sii dhaleen iyo adeeradii iyo adeerada wiilasha ay sii dhaleen markaas mafhuum soo maaha intaasoo dhan aas kula jira iyo walwalaa iyo walaha walaha waxaa loola jeedaa qof baa wuxuu ahaa addoon nin buu addoon u ahaa wuu xoreeyey xorriyadiisii ayuu siiyey wuxuu yidhi xoraad tahay ama lacagaha ka qaato ama yuusan ka qaadan ninkii addoonkaa markii la xoreeyey waa shaqaystay lacaguu yeeshay waa dhintay haddii uu ka tago dad asaga dhaxla ama furuucdiisa ama usuushiisa ama xawaashidiisa ah hadda ayagaas kale laakiin haddii la waayo wax asaga la dhashay iyo wuxuu dhalay iyo wixii asaga dhalay haddii la waayo xoolaha ayaa iska leh ninkii asaga xoreeyeyaa iska leh weligiis iska leh muxuu ku qaadanaa inuu casabo yahay casabada marka intaasoo dhan aa iskula jirta fa yuqadamu min haadihi ljihaad jihooyinkan waxaa la hormarinaya ida ijtamaca caasibaani fa aktar haddii laba caasib iyo ka badan ay kulmaan alaqrabu jihatan midka jihadiisu ay dhowdahay ayaa la hormarinaa dadka ahlulfaradka xoolahooda marka la siiyo haddii waxaa joogaa hal nin oo casabaa uu yahay xoolahaasaas ka qaadanaa laakiin laba casabo haddii ay kulmaan see la yeelaa labada casabo waa in lagu kala hormariyo xagga jihada jihaduna waa shan jihad albunuwa oo loola jeedo meydka wiilashii uu ka tegay jihadaas qofna kama horeydo haddii meydka wiilkiisu uu joogo waa casabo soo maaha qof kama horeydo waxaa ku xiga jihatul ubuwa waxaana soo hoosgela aabe iyo awoowe waa darajada labaad darajada saddexaad waa al meydka walaalihiisii iyaguna soo casabo maaha wiilashii la dhashay waa casabo waa darajada saddexaad darajada afaraad alcumuuma oo loola jeedo adeeradii waa darajada afaraad darajada shanaadna waa alwalaa saasay marka u kala horeeyaan haddaba haddii qof intuu dhinto uu ka tago wiilkiisa iyo nin la dhashay isku jiha miyaa labadoodu maya midna wuxuu ku jiraa jihat albunuwa midna wuxuu ku jiraa jihat alukuwa labada jiho jihoosoo kalama horeeyaan jihatulbunuwa ugu horeydaan dhaannay jihatulubuwa ku xigta jihatulukhuwa ku xigta alcumuuma ku xigta alwalaaa ku xiga wiilku jihatulbunuwu ku jiraa meydkan uu dhalay akhana wuxuu ku jiraa jihat alukhuwa isku jiha labadoodii maya soo kalama horeeyaan ha jihatulbunuwa wixii ku jira ah, xoolaha iskale marka wiilka xoolaha iskale kii la dhashayna waxba iskama laha ayb haddii intuu dhinto uu ka tago wiil la dhashay iyo adeerkiis midna wuxuu ku jiraa jihat lukhuwa midna wuxuu ku jiraa jihat lcumuuma labadooda ayaa horeeya jihat lukhuwa sooma horeydo walaalkiisa xoolihii iska leh adeerkiisna waxba meesha uma yaalla wuxuu yidhi ida ijtamaca caasibaani fa alaqrabu jihatan kii labadooda jihadiisu ay dhowdahay fain kaanuu fii jihatin waaxida haddii hal jiha iskula jiraanna labadii caasif hal jiha iskula jiraano waxay iskula jiraan jihat lukhuwa see loo kala hormarinaa haddaba qudima alaqrabu manzilatan midka meydka labadooda u dhow ayaa la hormarinaa uu leeyahay qudima waxaa la hormarinaa alaqrabu mansilatan midka meydka u dhow jihat lukhuwa labadoodu waa iskula jiraan laakiin meydka uma sinna labadooda kii u dhowaa xoolaha qaadana tusaale ahaan wuxuu ka tegey wiil asaga la dhashay iyo mid asaga la dhashay wiiluu dhalay yacni meydka mid la dhashay iyo wiiluu adeer u yahay labadooda jihatulukhu way iskula jiraan soo maa waa iskula jiraan laakiin ma u siman yihiin maya yaa u dhow meydka midka la dhashay midka la dhashaa xoolihii qaadanaa wiilka ibnul akh ahna waxaa leeya iska tag adiga waxba meesha kumayaa fa yuqadamu libnu cala bni libni ibniga waxaa laga hormarinaa ibnulibni wuu dhintay wuxuu ka tegay wiiluu dhalay iyo wiiluu dhalay wiiluu sii dhalay wiilkiisii iyo mid awowo u yahay ma siman yihiin labadooda ma sidna labadooda ogowna hal jihay iskula jiraan oo jihatulbunuwa iskula jiraan midna waa ibni oo asaa dhalay midna waa ibnulibni oo wiilkiisiiyaa dhalay waa laba caasib see la yeelaa ibnigaa xoolaha iska leh wiilkuu dhalaa xoolaha qaadana ibnulibnina waxaa leeyahay waxba meesha kuma yaalla walcamu maalan cala bni lcam uu dhintay wuxuu ka tegay adeerkiis iyo in adeerkiis labadooda jihatulcumuuma ay iskula jiraan see la yeelaa adeerka xoolihii qaadana ibnulcabna waa iska tegaa fa in kaanuu fii mansilatin waaxida haddii ay u siman yihiinna hal jihay iskula jiraan haddana waa u siman yihiin see la yeelaa wuxuu yidhi watamayaza axaduhum midkood uu la gaar noqdo biquwati alqaraaba qaraaba xooggeed walaa yutasawaru dalika ilaa fii furuuci lusuul arrinkaasna lagama suurayso karo usuusha furuucdeeda maahane kalikhwati walacmaam mutlaqan iyo wabaniihim iyo wiilashoodee qudima alaqwaa waxaa la hormarinaa midka xoog badan isku jiha hadday noqdaan labada caasib haddana isku mansilo ay noqdaan oo meydka ay u siman yihiin laakiin ay kala xoog badan yihiin midka xooga badana xoolaha qaadanaa xoog badnida maxaa loola jeedaa maydka wuxuu ka tegay wiil la dhashay oo ku aabbihii hooyo ah iyo mid ku aabba-a ah keliya labadoodaba waa caasib waana isku jiho jihatul ukhuwa iskula jiraan waana u siman yihiin oo mid kasta wuxuu leeya waa ila dhashay isku hal mansilo laakiin isku xoog ma aha midna waa laba qaraabo oo waa ku aabbihii hooyo midna waa hal qaraabo oo waa ku aabba keliya see la yeelaa midkii ku aabbihii hooyada ahaa xoolaha la siinaa kii ku aabbada ahayna waa iska tegaa adeerkana waa la mid ibnulcamna waa la mid haddaba kala xoog badnaantu waxay gashaa adeer iyo ilma adeer iyo meydka wixii la dhashay iyo kuwaas waxay sii dhaleen waa kuwii hadda aan dhehaynay furuucu lusuul intaasay gashaa kala xoog badnaanta marka shaqiiqa midka ku aabiya hooyada ah mar kasta waa ka xoog badanya midka ku aabbada ah ama adeer ha ahaado ama ibnulcam ha ahaado ama ah ha ahaado ama ibnulakh ha ahaado afartaas ayayna ku kooban tahay qudima laqwa midka xooga badan waa la hormarin oo huwa waa midka ku aabiyi hooyada ahe eh, cala ladii liabin midka ku aabada ah ayaa laga hormarinaa saas daraaddeed waa in la fiiriyo jihada haddana la fiiriyo dhowaanshaha meydka loo dhow yahay haddana kala xoog badnaanta fabiljihati taqdiimu uma biqurbihi wbacdahma ataqdiima bilquwati jacala wa hada huwa almuraadu warka aan soo sheegnay waa midka loola jeedo biqowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu alayh waalaa wasalam uu yihi liwlaa rajulin dakar ay aqrabahum jiha midka xagga jihada meydka u dhow ow mansilatan ama xagga darajada ow quwatan ama xooga calaa xasabi hada tartiib laakiin sidaas waa in loo tartiibiyo waculima min hada meeshan waxaa laga fahmay ana saaxiba alfardi ninka faradka u saaxiibka ah oo hantidan intuu ku leeyahay ilaahay qur-aanka uu ku sheegay muqadamun cala alcaasibi fi lbadaa-a ninka caasibka ah waa laga hormarinaa marka bilaabitaanka ay tahay xoolihii markii la dhexlaa dadka soo fadhiista dadna waa casabo dadna waa ahlulfarad casabadaha ku hormarini dadka ahlulfaradka ah ku hormari ninkii ahlulfarad ah faradkiisa sii markaas kadib ahlufaradku wuxooda ay qaataan haddii ay wax soo haraan ayaa casabada wax la siina hadday wax usoo hari waayaan waa iska tegaayaan casabadu anna saaxiba alfardi muqadamun cala alcaasib caasibka waa laga hormarinaya fi lbadaa-a bilaabitaanka oo wuxuu la jeedaa waa in lagu bilaabo dadka ahlulfaradka ah intaan casabada lagu bilaabin wa annahu waxaa kale oo xadiiska laga fahmaa in istaqraqat ilfuruudu attarika dadka ahlulfaradka ah haddii hantida ay dhammaystaan oo afka ay ku shubtaan saqata alcaasibu caasibku waa dhacaa fii jamiici masaa'ili alfaraa'id masaa-isha faraa'ida dhammaantood caasib waxba uma yaallaan iska tegaa tusaale qof baa dhintay oo wuxuu ka tegey haweeney baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo gabar ku aabbihii hooyaa ninkeedii iyo gabarh ku aabbihii hooyaa labadoodu waa ahlul farad wax caruurana kama tegin ninkeedii nisuu leeyahay gabadhan ku aabbihii hooyadana nisay leedahay markaas kadib hadduu cam yimaado ama ibnulcam uu yimaado iyo wax lamida ah hadday yimaadaan meesha waxba uma yaallaan waxaan leeyahay xoolihii laba nisaa loo kala qaatay dadkii ahlulfaradka ah midna nis u qaatay midna nis u qaatay awalba casaba ahayd wixii soo haraa lahayd maantana waxba sooma harin iska tag marka zawj iyo ukta shaqiiqa iyo cam hadday meesha yimaadaan camka caasi buu ahaa waxaa leeyahay furuudii baa dhamaatay dadkii ahlulfaradka ahaabaa niski nis u kala qaatay waxba kumaaday saqada alcaasibu caasibku waa dhaca fi jamiici masaa'il alfaraa'id xataa fi lximaariyati xataa masalada ximaariyada la yihahdo xajariyana waa la yihahdaa ximaariyana waa lahaa almusharakana waa lahaa waa masalo laakiin dooday ka taagan tahay waxbuu ka tilmaami doonaa wahiya masaladaas waxay tahay maa idaa khallafa maa idaa khallafat haddii haweenaydu ay ka tagto zawjan ninkeeda wa umman hooyadeed wa ikhwatan lium iyo kuwa ku hooyo ah iyo wa ikhwatan ashiqaa iyo ah, kuwo ku aabbii hooyo ah intaasay ka tagtay waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo walaalo ku hooyo keliya ah iyo kuwo ku aabbii hooyo ah hantidii ay ka tagtay see la yeelaa waa in lagu horumariyo dadka ahlulfaradka ah iyo ahlulfarad ah oo meeshan ku jira zawjku waa ahlulfarad hooyana waa ahlulfarad ikhwali umna waa ahlulfarad in ayada lagu horumariyo zawjka meequu leeyahay wuxuu leeyahay nis xoolaha ay ka tagtay kalabaro bar asaaskale hooyana meeqay leedahay hooyana waxay leedahay sudus xoolaha ay ka tagtay marka lix meelood loo qaybiyo meel ikhwada liumka iyaguna waa ahlulfarad waxay leeyihiin xoolaha ay ka tagtay saddex meelood marka loo dhigo meel thuluth intaasay leeyihiin marka waxaa ku jira thuluth iyo sudus iyo nis see la yeelaa xoolaha lixaa loo qaybinaa waxaas oo dhan lixda isla soo wada hosgeli doonaane xoolaha lix u qaybi inta kunoo dollar oo ay noqdaan intay doonaan u noqdeen intaasoo kunoo dollar intaasoo boqoloo dollar waxay doonaan ha noqdeen lix u qaybi lix markaa u qaybido lix niskeed waa meeqa saddex soo ma aha zawjkii iska sii xoolihii barkood sooma qaadan lix suduskeed waa hal madax soo ma aha hooyo iska sii lix thuludkeed waa meeqa labo ikhwadii luumka aha iska sii ikhwadii ashiqada ahaa oo ku aabihii hooyada ahaa awalba casaba ay ahaayeen soo ma aha waxaa la leeyahay xoolihii waa dhammaadeen dadkii ahlulfaradka ahaa ayaa xoolihii kala qaatay idinkan waxba idinma soo harin iska taga waxaa laakiin soo aroortay masaladan cumar radia allaahu canhu cumar ibn lkhadaab radia allaahu canhu waqtigiisi inay dhacday isugu yimaadeen haweenaydii dhimatay kuwii ku aabbiyi hooyada ahaa dooday keeneen waxay yidhaahdeen hab anna abaana ximaaran riwaayadaha qaarna hab anna abaana xajiran mulqan fi lyammi alasnaa biummin waaxidin amiiru nimankan gabadha ku hooyada ah oo oo la siiyey huludka isku hooyaa nahay waxay wax ku qaateen soo hooyada ma aha meydka inay ku hooyo yihiin soo ma aha aniguna ku hooyaa nahay aabbaheen waxaad ka soo qaadaaba inuu ahaa dameer baktiyey ama waxaad ka soo qaadaa inuu ahaa dhagax badda lagu tuuray wax jira inuusan ahayn kaba soo qaata waxa thuludka ay ku qaateen inay meydka ku hooyo yihiin soo ma aha anaguna ku hooyaan nahay thuludki marka waa isla leenahay cumar radi allaahu canhu wuxuu yidhi huludku waa idinka dhexeeyaa huludku waa idinka dhexeeyaa wuxuu marka huludkii u qaybiyey ikhwadii ashiqada ahayd oo meydka ku aabbihii hooyada ahaa iyo ikhwadii liumka ahayd oo meydka ku hooyada ahayd wuxuuna ku siiyey dhammaantood meydka inay ku hooyan yihiin <clears throat> wuxuu yidhi waa idinka dhexeeyaa lab iyo dhadigna isku si ay wax u qaybsanayaan waa idinka dhexeeyaanu yidhi laakiin culummada qeyb kamid ahaa waxay leeyihiin maya ikhwada ashiqada ah casabay ahaayeen qaacidada aan soo marnayna waxay ahayd casabada ahlulfaradka haddii waxba aysan soo reebin inay iska tagaan haddana waxba sooma reebin ikhwada liumka ahna waa ahlulfarad iyaguna waa casab waa inay iska tagaan qeyb culamada kamid ah saas ku tagtay oo ninka sheekha uu ka mid yahay haddaba wuxuu yidhi falizawji zawjku wuxuu leeyahay annisbu kala barobar walilummi hooyana waxay leedahay asudus lixmeeloodoo meel walilikhwati liummin kuwa ku hooyadaana athulus ayay leeyihiin fa haa ulaai ahlu furuudin dadkan aan soo sheegna waa ahlulfarad alxaqnaa bihim furuudahum furuushoodii ayaan siinay gacantan ka saarnay wa saqata alashiqaa'u kuwii ku aabbihi hooyada ahaana waa dhaceen liannahum casabaad maxaa yeelay casabay ahaayeen wa haadaa asaxiixu warkaanaana sax ah oo ikhwadaa shaqada inaysan waxba lahayn liadilatin kaiira adilo badan baana ku tusinay haadaa awdaxuhaa xadiiskan baana ugu cadcad uu leeyahay wayustadalu biqowlihi sala allahu alayh wala alih wasalam nabiga hadalkiisa uu yihi alxiqu lfaraa'ida biyahliha waxaa loo daliishanaa calaa ana alfuruuda furuusha idaa kasurat hadday badato watasaaxamad ay isciriirido walam yaxjub bacduhum bacdan qaarkoodna qaarka kale aysan xijaabin fa innahu yacuulu calayhim cawl baa gelaa waxa la yidhahdaa cawl ayaa gelaa dadkii ahlulfaradka ahaa casabo warkood lama bahaya dadkii ahlulfaradka ahaa ayaa batay mas'aladii wax lagu dhisaayey ayaa sihaamtoodii ka badatay see la yeelaa qof laga tegi karana meesha kuma jiro qof kasta wuxuu leeyahy ahlufaradaan ahay see la yeelaa waa in la badiyo sihaamta waxaana la sheegay <clears throat> waayadii cumar radi allahu canhu masaladaas inay dhacday <clears throat> waxay sheegeen culimmadu cumar radi allaahu canhu waqtigiisii inay dhacday inuu qof dhintay haweeney baa dhimantay waxay ka tagtay zawjkeedii iyo laba gabdhood oo ku aabii hooyaa ninkeedii iyo laba gabdhood oo ku aabii hooyaa ninkeedu wuxuu leeyahay nis labadan gabdhood oo ku aabii hooyada ahna waxay leeyihiin huluthaan huluthaan xoolaha marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood masalada haddii thuluthaan iyo nish uu ku jiro lixaa laga dhisaa oo macnaheedu uu yahay xoolihii ay ka tagta waa in lix madax oo siman laga dhigo lix madax oo siman haddii laga dhigo barkeed waxaa raba zawjkii oo saddexaan rabaahuu leeyahay lixdaas madax oo isla siman afar xaboo ka mid ahna waxaa rabaa labadii gabdhood ilaan waxay leeyihiin thuluthaan thuluthankuna waa afar xabo afar xabe hadday qaataan labaa soo hare zawjkiina wuxuu rabaa saddex asagu saddex hadduu qaatana saddexaa soo hare gabdhihiina waxay rabaan afar cumar saxaabadu isugu yeadhay waa laysu yimid saxaabadii cumar radi allahu canhu waxay kula taliyeen xoolaha lixda meelood uu u qeybiyey inuusan lix u qeybin inuu toddoba madax ka dhigo toddoba madax oo isla siman inuu ka dhigo toddoba madax oo isla siman haddii laga dhigo zawjkii saddex madaxaa la siinaa labadii gabdhoodna afar madaxaa la siinaa cawlka macnihiisu waa saas madaxaan haddaba soo kordhay awal lixaan u qaybinay soo ma aha madaxaan toddobaad oo soo kordhay xoolo noo soo kordhay miya xaggee ka yimid ayagiyaa laga soo dhex bixiyey ogow haddaba ninkii niska lahaana nuqsaana xoolihiisa ku jirta qoladii huluseynka lahaydna xoolahooda nuqsaana ku jirta marka cawlku macnihiisu wuxuu yahay xoolaha inta madaxoo loo qaybina in la kordhiyo kordhinta la kordhinana waxaa ka imaanaya qof walba faradkii uu lahaa inuu nuqsaan galo cawl baa la yidhahda haddaba calaa ana alfuruuda idaa kasurad hadday badato watasaaxamad oo isu ciriirido walam yaxju bacduhum bacdan qaarkoodna qaarka kale uusan xijaabin hadday isxijaabaan haddee waa waa fiican tahay waa sahlan tahay fa inahu yacuulu calayhim cawl baa gelaa wa tanqusu furuuduhum furuudooduna waa nuqsaame bixasabi maa caalat bihi inta cawlka uu gaaro masaa-isha marka cawlka uu galo waa lixda iyo laba-iyo tobanka iyo afar iyo labaatanka masaaishaasaa cawlku galaa lixda inay cawsho oo toddoba ay tagto waa dhici kartaa sida hadda aan sheegnay inay sideed tagto waa dhici kartaa inay sagaal tagto waa dhici kartaa inay toban tagtana waa dhici kartaa nuqsaanta dadka ahlulfaradka a ah gelaya markii ay cawlkeedu toddoba u tago iyo isla mid ma aha markii intay cawsho toban ay tagto isku nuqsaan ma aha nuqsaantu way kala badan tahay oo waxaa badan nuqsaanta ahlulfaradka soo haleeleye markii intay cawsho toban ay tagto waxaa kaloo muhiima in la ogaado nuqsaanta cawlka dadka ahlulfaradka kasoo gaare qof walba intuu leeyahay ay la eg tahay dadka hadda huluthaynka qaadana nuqsaanta gaare way ka badan tahay kii niska qaadanayay ila way ka hanti badan yihiin kaduyuun waxaa la mida ah duyuunta idaa adlat calaa mawjuudaati alqariim haddii ay koobto ninkii daynka lagu lahaa hantidiisii allatii laa takfii lidaynihim oo daynkoodana aan ku filnayn fa inahum yucطawna biqadri duyuunihim waxaa la siinaya duyuntooda hadbintay eg tahay wa hada min alcadli cadli uu ka mid yahay masalo kaloo lamiduu noo sheegay qof baa waxaa lagu leeyahay dayn daynka lagu leeyahay aan kasoo qaadno inuu yahay saddex kun oo dollar ninkii aflas waa kacay waa hanti beelay wax hanti ahna waxaa laga hayaa lix boqol oo dollar tusaale ahaan wax kale lama hayo saddex kun oo dollarna waa lagu leeyahay nina wuxuu ku leeyahay laba kun oo dollar ninna kun dollar uu ku leeyahay hantidiisiina maxaa laga hayaa iyadoo dhan lix boqol oo dollar see loogu qaybinaa labadaas nin waxaa leeyahay ninka labada kun oo dollar leh iyo ninka halka kun oo dollar leh deynkoodu islama eka soo maaha ninna waa huluthaan ninna waa thuluth ninna waa huluthaan ninna waa thuluth lixdan boqol saddex qaybooda loo qaybinaa laba boqol iyo laba boqol iyo laba boqol ninka huluthaanka leh oo labada kun oo dollar leh afar boqolaa la siinaa midka halka kun lehna soo ma lahayn lixdii boqol huluskeeda la siina oo ah laba boqol marka kii hulusaan lahaana waa in afar boqol la siiyo kii hulus lahaana waa in laba boqol la siiyo tanay lamid tahay marka ya lacagtood kale u raacanayo qof kale u raacanayo lama arko ninkii waa kacay ya dadka dhaxalka iskale waxaa ka horeeya deynka ayaga maya lagama rabo ninkaan deyn ku lahdo wixii ka hesho nasiibka hadda masaladaan miisaalinaya laakiin wuxua nin aflas nin kacay wax kalena lama haysto hanti oo dhan intaasaa laga hayaa maya asagaa lagu leeha diinka maalin maalmaha kamid ah hadduu helo waa haddii ayagu ay kugu tabarucayaan waa gooni fa kullu mushtarikayni fi istixqaaqi shayin laba qof oo shay mutaysashadiis ay ka dhaxaydo laa yumkinu oo suuragal aysan ahayn an yukamala likulli waaxidin minhu mid kastoo ka mid a ah xaqiisii in loo kamilo walaysa liwaaxidin minhu masiyatu taqdiim labadooda mid ka mid ahna wax lagu hormariyo oo gaar ah uusan u sugnaanin fa inahum yanqusuuna calaa qadri istixqaaqihim nin kasta inta xaqa uu leeyahay intuu leeg yahay ayay nuqsaamayaan wadalika fi lhibaati waa hibaadkii oo kale walwasaayaa iyo dardaarankii iyo walawqaaf iyo waqfigii iyo wakayrihaa iyo wixii soo raaca cawlkaa gela ayagana hibada waa gelaa wasiyada waa gelaa waqfigana waa gelaa oo wasiyada see u gelaa alimaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi wuxuu ku miihaaliyey ninbaa xoolihiisii ka dardaarmay wuxuu yidhi haddii aan dhinto ninka hebel ah xoolaheyga kale baroo barha la siiyo ninkaas kale oo hebel ahna xoolahayga thulutha la siiyo hebel saddexaadna xoolahayga rubc la siiyo waa iska dhintay ninkii dardaarankaas fulintiisu waxay ku xihan tahay dadka warasada ah inay ogolaadaan ilaa ninka waxaa loo ogolyaha dardaaran xoolihiisa thulusa loo ogolya haddana xoolihiisii o dhan uu dardaarmay waxaana loo ogolyahay saddex meeloodoo meel inuu dardaarmo dadkii warasadaha loo tago waxaa la yidhi waalidkiin xoolihiisii oo dhan waa dardaarmay ninna nis uu dardaarmay ninna ruucu ninna thulus ma ogashiin in la siiyo haa haddii ay dhahaan see loogu qaybina see la yeelaa waa in xoolihiisa labiiyo toban meelood loo qaybiyo marka hore labaiyo toban meelood marka loo qaybiyo labaiyo toban niskeed sow lix ma aha inaa lix siiday labiiyo toban thuludkeed oo loola jeedo saddex meelood marka loo qaybiyo meel waa meeqa afar ninaa siiday rubuceed oo loola jeedo saddexna ninaa raba marka laysku daro waa meeqa saddex iyo toban adigana xoolihii labayo tobanaa uqaybide saddex iyo toban ninna lixaa side ninna afar ninna saddex saddex toban sooma noqonin see la yeelaa labiyo toban meeshiyaa ka dhihi lahayd inta kun oo doolar oo ay doonto ha noqotee saddex iyo toban madax ka dhig saddex iyo toban madax markaa ka dhigto ninna lix sii ninna afar sii ninna saddex sii buqsaan soo geli maydo ninkii la yidhi xoolahan kala baroo baraa leedahay ee saddex iyo toban lix laga siiyey bar ma haysta mase waxaa ka maqan waxaa ka maqan waxa ka maqan maxay dhan yihiin maxay dhan yihiin saddex iyo tobankan halka xabo oo dheeraadkaa ah, barkiisaa ka maqan miyaysan ahayn waxbaa ka maqan ninkii huluska la siiyena waxbaa ka maqan ninkii rubuca la siiyena waxbaa ka maqan laakiin ninka rubuca waxa ka maqan way ka yar yihiin ninka uluka wax ka maqan ulukana waxa ka maqan way ka yar yihiin ninka niska waa la mid hibaadkana waa la mid ninaa wuxuu yidhi xoolahayga ninka hebela nisuu leeyahay midna rubucuu leeyahy midna ulusu leey sidii hadda aan soo sheegno waa waa siiyey hibo waa u hibeeyey midna nisuu siiyey midna rubu midna ulus sidii hadda aan soo sheegna lagu qaybina wal awqaaf waqfigana waa la mid hadduu wax waqfo u yidhaahdo ninka hebel ahna intaasaan ku waqfay kaasna intaas kaasna intaas sidii haddaan soo sheegnay cawlkiiya gelaa iyo ayra wixii soo raaca kamaa ana zaa'ida lahum sida wixii ayaga usoo kordha biqadri amlaakihim waistixqaaqihim wixii usoo kordha qof walba intu uu leeyahay ayuu ula ekaana intuu xaqa u leeyahay hadday wax usoo kordhaan ka waran haddii wax soo kordhaan ninka nis kale waxa uu kordhaa waa ka badan yihiin midka huludka haysta uludkan haystana wuxuu ka rabaa ka badyihin kan rubca haysta wayadullu lxadiidu xadiisku wuxuu tusinaa calaa annahu idaa lam yuujad saaxibu fardin haddii nin saaxibu farad aan la arag falmaalu kulluhu lilcasabaat xoolaha oo dhan casabada iskale calaa xasabi tartiibi saabiq sida aan usoo kala hormarinay alulfarad maba joogaanba casabo keliyaa joogta wuxuu ka tegay wiilkiisii iyo miduu awow u yahay oo wiilkiisuu dhalay see la yeela wiilkiisa xoolaha oo dhan afka u dhigana ibnulibnigana waa iska tegaa hadduu ka tago mid la dhashay keliya oo ku aabihi hooya ah isagaa xoolaha wada qaadana adeerkiis keliya hadduu ka tago wax kale lama haayo adeerkia iska qaadana wahaakada wakadalika yadullu xadiisku wuxuu tusinaa calaa annahu idaa lam yuujad ilaa asxaabu lfuruud haddii asxaabu farad maahane wax kale aysan joogin oo casabe aysan joogin walam yuujad caasibu nin caasibaana aan lahayn fa yuraddu calayhim waa lagu celinaa wixii soo har calaa qadri furuudi furuudoodu intay la eg tahay haddii isku dhinac ay yihiinna waa sida ugu fiican masaladan wuxuu ka hadlaa dadkii ahlulfaradka ahaa markii xoolihii la siiyey xoolaha soo haray xoolihii soo haray oo casabada la siin lahaa casabadii lama haayo see la yeela xoolahaas xaggee la geynaa waa in iyaga lagu celiyu leeyahay tusaale ahaan qof baa dhintay oo markaasuu wuxuu ka tegay laba gabdhood asaguu dhalay bis wax kale lama hayo labada gabdhood xoolihiisa meeqay ku leeyihiin thuluthaan xoolaha saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ay leeyihiin oo qur-aanku u tilmaamay intaasay farad ahaan u leeyihiin haye thuludka soo haray see la yeelaa thuludka soo harayn waa in haddana ayaga loogu daro haddii casaba aan lahayn casaba haddii lahay casabada qaadan lahayd lakin casaba soo lama weyn oo in haddana ayaga loogu daro macna waa saas kamaa tucaalu calayhim sida cawlka ayaga uu gelaa lianna min xikmati fardi lfuruud maxaa yeeley furuudda qadariddooda xikmada laga leeyahay wa taqdiiriha iyo jaangoynteeda xikmada laga leeyahy waxa waaye an tabqa albaqiyatu lilcaasib ninka caasibka ah inay wax u saaraan faidaa lam yuujad haddii casabadii la waayo rudda cala almustaxiqiin dadkii mustaxiqiinta ahaa alulfaradka ayaa lagu celinaa licadami lmusaaxim sababtoo ah cid ku ciriirin oo ku haysata ma jirto wayadulu lxadiidu xadiisku wuxuu tusinaa calaa sixati lwasiyati ligayr waarif inuu qofku u dardaarmi karo dhaxal qof aan lahayn xoolihiisa qof aan dhaxal ku lahayn waa u dardaarmi karaa laakiin xoolahan dhaxalkooda qof wax ku leh inuu dardaarmo lama ogola oo uu yidhaahdo hebel haddaan dhinto intaasa la siiyo maya nabigu sala allahu aleyh waala ali wasalam xadiiska haddaan soo maraynay muxuu yidhi ina allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqah falaa wasiyata liwaarif xoolahan qof wax ku leh waaris waxaa loola jeedaa xoolahan qof wax ku leh oo wax ka qaadana inuu dardaarmo lama ogola qof aan wax ku lahayna waa dardaarmi karaa tusaale ahaan hadduu yidhaahdo wiilasheeda labada wiil haddii aan dhinto ninka hebel ah xoolahayda thuluth u dardaarmay inta kalena ha loo qaybiyo wasiyadaas ma ansaxe waxay leeyihin culimmadu maya ma ansaxayso haddii ayagu aysan ogolaan haddii laakiin ogolaadaan waxay leeyiin culimmadu waa ansaxe waa la siina dadkii ahlu dadkii warasada ah hadday ogolaadaan wasiyadaas waxay leeyihin waa la fulinaa lakiin hadday diidaan ma la fulinaayo sabab siintuna waa la mid hibaduna waa la mid hibada qofku marka uu dhiman rabo uu dardaarmo wasiya isu rogtaa laakiin inta qofku caadiga u iyo xolisha ku tasarufi karaa hebel waa sii karaa hebel waa sii qara hebelna waa sii karaa inkastoo laga rabo inuu cadli sameeyo oo waxaa ogtihiin xadiiskii nucmaan ibnu bashiir nabiga sala allahu alayh waala ali wasalam waxaa loo keenay ninkii nucmaan ahaa waxaa u keenay abiis bashiir wuxuu rasuulku ilaahi wiilkaygan hebel ah waxbaan ku xudumay xoolahaasaan ku xudumay aan siiyey nabigu sala allahu alayh waala a wuxuu yihi caruurtaada oo dhan inta asaga aad siiday in lamida ah ma siiday markaasuu yihi maya nabigu sala allahu alayh waala a salam wuxuu yihi inii laa ashhadu calaa jawrin aniga jawr markhaati ka noqo maahay markhaati gelinin falaa tushhidnii calaa jawr jawr aniga ha igu markhaati gelin ka markhaati noqon maayo riwaayada qaar waxaa kusoo aroortay inuu yihi itaquu llaha wacdiluu fii awlaadikum war ilaahay ka cabsad carruurtiina cadaaladu samey riwaayada qaar waxaa kusoo aroortay inuu yidhi ma jeceshahay dhammaantood inay baari ku wada noqdaan markaasuu yidhi haa markaasuu wuxu raha dabasaan hayeedi dhaaf inta marka caadiga uu yahay waa inuu ku dadaalo carruurta inuu cadaaladu sameeyo cadaaladdaas macnaheedu maaha qofkii kabala markii kaba loo soo gado midkii kaba haysan in kaba loo soo gado maya laakiin hadhowdii kaasna hadduu kaba la-aan noqdo waa inaa usoo gado sida kana ugu soo gaday midkii dhar aan haysan waa in dhar loo soo gado midka kalena maalin kale hadduu dhar la-aan noqdo waa inaa dhar kusoo gado hada walcad haddee haddii uu u dardaarmo nin aan dhaxalka waxba ku lahayn wasiyadaas waa ansaxee tusaale ahaan wuxuu ka tegay wiiluu dhalay iyo adeerkiis adeerka waxba uma yaallaan soo maaha wiilkaanaa ka xijaabay leh wuxuu yidhi haddaan dhinto adeerka intaasa la siiyo waa ansaxe tasix sababtu waxay tahay haddii adeerkii dhaxalkii waxba kuma lahaan oo dad ka xijaaba ayaa meeshii jooga waa laga xigsanaa mar haddii la xijaabaa wasiyadiisu waa ansaxe waa loo ogol yahay inuu u dardaarmo dad ka xijaaba haddii meesha ay jiraan mafhuum soo ma aha qof marka dhaxal ama hantidaas wax ku leh inuu u dardaarmo oo u yidhaahdo haddii aan dhinto hebel intaa hala siiyo lama ogola sababtuna waxay tahay wixii ilaahay uu qeybiyey ayuusan qeybtiisa ku qanacsanayn markaasuu wuxuu raba inuu qof u badiyo ilaan dardaarankan qofku wax u badinaa qofna waxbuu ka qaadaa lama ogola maasweyse ansaxe waa sheegnay hadda soo maaha waa ansaxe qofku intuu caadiga yahay oo uusan almarad almakuuf uusan gaarin jiro looga cabsi qabo inuu u dhinto qofkaas xolisha ku tasarufi karaa alokale ku tasarufi karaa wiilkiisuu siin karaa gabadhiisuu siin karaa zawjaadkiisa qayb kamiduu siin karaa intuu caadiga yaha waaya waa ku tasarufi karaa xoolihiisa laakiin mar haddii jirada noocaas ay timaado wixii tasaruf ah oo yimaada waxaa loo ictibaarinaya inay wasiyo yihiin dardaaran inay loo ictibaarinaya haddaba wuxuu yidhi walaakin fi dalika tafsiil laakiin tafsiil baa ku jira waa la kala dhigdhiga in kaana muusiqaniyan qofka dardaarma hadduu yahay nin hanti haysta wayadacu warasatahu aqniyaa oo warasadiisana uu ka tegaa iyagoo xoola haysta istuxibat wasiyadii markaas waa fiican tahay wain kaana faqiiran laakiin hadduu faqiir yahay oo warasatuhu yaxtaajuuna miiraahahu warasadiisana ay hantidiisa u baahan yihiin iyo dhaxalkiisa lifaqrihim inaysan waxba haysan oo kahratihim ama inay badan yihiin falowlaa lahu waxaa u fiican anlaa yuusi inuusan dardaarmin bal yadacu maalahu liwarasatihi laakiin waxaa fiican inuu xoolahaas uusan wax dardaaran uusan ka bixin oo warasadiisa uu dhaafo saasuu leeyahay qofka haddii caruurta uu ka tega hanti badan ay tahay waxaa fiican uu leeyahay ama hanti kale ay haystaan inuu dardaarmo laakiin haddii wixii wax yar ay yihiin ayaguna fuqare ay yihiin hadduu dardaarmana wixii soo haraya wax yar ay noqdaan wuxuu le inuusan dardaarmina u fiican oo caruurtiisa uu dhaafo wa ama alwasiyatu lilwaaris dardaaranka qof waarisa loo dardaarmo falxadiidu dalla calaa mancihaa xadiisku wuxuu tusinaa loo galayn wacallala dalika biqowlihi wuxuuna nabigu ku tacliiliyey ina allaha qad acda kula dii xaqin xaqa qof kastoo xaq lahaa ilaahay xaqiisii waa siiyey falaa wasiyata liwaaris faman awsaa liwaarisin qofkii waaris u dardaarma faqad tacadaa xuduud allah xuduud ilahi waa ka tallaabay wa fadala bacda alwarahati calaa bacdin warahada qeyb ka midana qeybtii kale ayuu ka fadilay wa sawaan waxaa isku mid a ah, waqaca dalika calaa wajhi lwasiyati inuu qaabka uu wax u bixiyey ee noqoto dardaaran oo uu yidhahdo hebel intaasaan u dardaarmay lama ogola aw ilhibati lilwaaris ama waariska inuu u hibeeyo oo u yidhaahdo nin waaridkaas intaasaan u hibeeyey laakiin waa markii geeridu ay ku kusoo dhowdahay wuxuu doonaa isticmaalo hadduu yidhaahdo waa u dardaarmayna lama ogolo hadduu yidhahdo waa u hibeeyana maya ilan hibada waktigaas waxay ka dhigantaha wasiyo lama ogola marka lafdiga uu isticmaalaa ama wasiyo ha noqdo ama hiba ha noqdo lama ogola kamaa huwa itifaaqu lculamaa culimaduna waa isku waafaqsan yihiin ow calaa wajhi lwaqfi lihuluthi calaa bacdi warahatihi ama qaab huluskii uu dardaarmi lahaa uu warasada qeyb ka mida uu ku waqfo thuluskii wasiyada ahaa ayuu wuxuu ka dhigay waqaf markaasuu wuxuu yidhi xoolahayda haddii aan dhinto saddex meelood oo meel hebel baan ku waqfay oo ka mida warasadii waqafay ku yihiin lama ogola inkastoo lafdiga waqaf uu isticmaalay laakiin haddana wasi ay ka dhigan tahay saas daraaddeed lama ogola marka lafdiguu doona ha isticmaale waqtigaas lama ogola ama wasiyaha ka dhigo ama hibaha ka dhigo ama waqafa ka dhigo washada bacduhum qeyb culimmada ka mida ah waa shaadoobinoo fii hadii masala masaladan fa faajaazahaa waa baneeyey wahuwa munaafin lilafdi alxadiid wa macnahu lafdiga xadiiska macnihiisana waa kasoo horjeeda aimada qeyb ka a ah waxay yidhaahdeen markaas uu dhimo rabo hadduu yidhaahdo huludkii wasiyada ahaa warasada qof kamid ah ku waqfay waxay yidhahdeen waa banaan tahay ragga laga soo naqliyana waxaa kamid ah alimaamu axmed ibnu xambal raxmat ullaahi calayhi wa ama alwasiyatu liljnabiy ajnabi inuu u dardaarmo oo aan dhaxalka waxba ku lahayn ow liljihaati diiniyati ama jihooyinka diiniga ah madaariskii iyo masaajidii iyo wixii la mid ah fatajuuzu bihuluthi faaqal waa banaanta wasiyadaas laakiin waa inay ulu iyo wax ka yar noqoto thulu rubuc khumus sudus iyo wax lamida waa inay noqoto laakiin thulu wax ka badan tusaalaan hadduu ihahdo thuluhayn baan waqfay ama nis baan waqfay maya laga yeeli maayo waxaa loo bandhigaa warasadii waxaa leeyahay wixii ulu ka badan inaad adinka ogolaatiin ay ku xiran tahay ma ogoshiin hadday haa dhahaanna waa la bixin haddii ay dhahaan mayana xoolahaas ayagaa iskale markaas xaq uma liidaadeen inta laakiin caadiga aad tahay xoolahaaga intaa doontaa sadaqaysan kartaa qofkaa doontana waa siisa kartaa laakiin waqtigaas mar haddii la gaaro xoolaha waa lagugu talin lahaa saas daraaddeed nabigu sala allahu alayh wasalam waa ti uu lahaa markii la weydiiyey sadaqada ayaa ugu khayr badan wuxuu yihi anta sadaqa wa anta saxiixun saxiix taksha alfaqra wa ta'mulu lghina adag oo laxajeclo ay ku hayso laakiin caafimaad qaba inaad wax sadaqaysato walaa tumhil ha usugin xataa idaa balaqat lxulqu markii naftu halkaas ay timaado qulta lifulanin kada walifulanin kada markaas la tirada hebel intaas hebel intaas la siiyo lifulanin kada waqad kaana lifulaan xoolahaas qofaa iskale qofaa yeeshay markaas wamaa zaada calaa hulu wixii ulu ka badan soo ma aha saddex meelooda meel wixii ka badan yatawaqafu calaa ijaazati lwarata waxay ku xihan tahay warasadu inay ogolaadaan oo ay dhahaan aabbeena loo sadaqeeyo ama waalidkiina loo sadaqeeyo inay dhahaanay ku xihan tahay hadday ogolaadaanna waa kasoo la sadaqeyna hadday diidaanna waa xoola iyagu ay leeyihiin wallahu aclam alkaas